بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد عبد الله بن عباس waxaan qaadanaynaa saxaabiga lagu magacaabo cabdullaahi bnu cabbaas innahu fata lkahuuli innahu asagu fataan buu ahaa shaab alkahuul oo garmadow ah macnaha waana yaraa laakiin dadka kuhuulada ah ee garmadowyada ah caqligoodoo kale buu lahaa waayo ama dadka kuhuulkee garmadowgaa buu ahaa lahu lisaanun carab ayuu leeyahay ama uu lahaa sa'uulun su'aal badan iyo wa qalbun caquul qalbi caqli badan ninkaa cabdullaahi lagu magacaaba qalbi caaqil ahna waa lahaa carab su'aal badan dhallinyaro kuhuul ahna markaa wuu ahaa cumar ibnukhadaab baa sidaa yidhi haada asaxaabiyu saxaabigan ee kan ah aljaliilu ee sharafta leh malaka wuxuu hantay almajda sharaftii oo dhan min aطraafihi dacladiisa sharaf oo dhan dacalladeedii geesaheeda ayuu milkiyey uu gacanta ku dhigay famaa faatahu kama dhaafin oo kama tegin minhu sharaf xaggeeda shay-un waxba wax sharaf ah oo dhaafay oo ka fakaday ma jiro faqad ijtamaca waxaa u kulmay lahu asaga majid suxba saxaabinimada sharafteeda walow ta'akhara hadduu dib uga dhici lahaa miilaaduhu dhalmadiisa qaliilan wax yar xilliga uu dhashay hadduu wax yar dib uga dhici lahaa lamaa sharufa kuma sharafoobeen bisuxbati rasuuliillaahi rasuulka suxbadiisa nebiga inuu asxaabtiisa ka mid noqda ma heli lahayn xilliga uu dhashay hadduu wax yar dib uga dhici lahaa wa majadu lqaraaba qaraabada sharafteediina wuu helay oo wuu milkiyey fa huwa asagu ibnu cammi rasuuli ibnu cammi nebiyillaahi nebigii alla ina adeerkii buu ahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh nabadgelyaalka alla iyo naxariisyaalka alla nebiga korkiisa ha ahaatee ina adeerkii buu ahaa taana waa xagga qaraabanimada sharafteeda wa majd اlcilmi cilmiga sharaftiisana wuu helay fahuwa cabdullaahi xabru ummati muxammadin ummatu muxamed caalimkeedii buu ahaa iyo wa baxru cilmiha cilmigeeda baxargeedii buu ahaa azaakhiru baddii hirka badnayd bar badda hirka badan leh cilmiga baddeeda baddiisa ayuu ahaa cabdullaahi ibnu cabbaas waxaa lagu magacaabaa baxrulumma inuu yahay ummaddan caalimkeeda macnaha cilmigiisa badda oo kalaad moodaa cilmiga baddeediibuu ahaa alzaahiri ee hirkan badan lahayd wa majdu tuqaa alla ka cabsiga sharafteediina wuu milkiyey faqad kaana wuxuu ahaa cabdullaahi sawaaman mid soom badan binnahaari maalintii qawaaman mid taagnaansho badan bilayli habeenkii sawaaman binnahaari maalintiina wuu soon badnaa qawaaman buu ahaa mid taagnaansho badan bilayl mustakfiran dembi dhaaf dalbidbadne buu ahaa bilasxaari aroortiina wa bilasxaari hum yastakfiruun wuxuu ahaa mid aad dembi dhaaf u dalbada wakhtiga saxuurta marka la joogo bukaa'an buu ahaa mid oohin badan bukaa'an min khashyat illaahi ilaahay cabsidiisa mid la ooya xataa intii buu ooynahayey khadada ay jeex ay jeexday addamcu ilinta khadayhi dhabanadiisa ilaa ilinta marka ay ka soo daadatay hoos u soo baxdo meeshay ilinta ku soo dareertay ku soo daadato ay jeexday ilintiisa ayuu oynahayay innahu ninkaa aan tilmaamayna waa cabdullaahi bnu cabbaas rabbaani ummati muxammadin rabbaani buu ahaa ummadda nebi muxamed rabbaanigeedii rabbaani qofka waa markuu cilmiga iyo kuu camalfalka isku darsado kuunuu rabbaaniyiina oo kale war kuwa dadka cilmiga bara oo ayaga ku dhaqma oo barta noqda marka ibnu cabbaas ummadda nebi moxamed rabbaanigoodii buu ahaa wa aclamuhaa midka ugu ogaasho badan bikitaab illaahi ilaahay kitaabkiisana waa ahaa wa afqahuhaa midka ugu fahmasho badan oo ugu garasho badan bita'wiilihi qur'aanka fasiraaddiisana wuu ahaa aad iyo aad buu u fahamsanaa qur'aanka ta'wiilkiisa wa aqdaruhaa midka ugu karid badan buu ahaa ama ugu awood badan cala annufuudi in la gaaro wuxuu ahaa inuu ka duso ama uu gaaro ilaa aqwaarihi qur'aanka aqwaarkiisa iyo moolkiisa meesha ugu dambaysa mid kari kara inuu gaarana wuu ahaa iyo waidraakin haleelid la haleelo maraamiihi ujeeddooyinka qur'aanka iyo wa asraarihi siryaalka markaa ku qarsoon cilmiga ama fahmiga dheeraadka ah ee qofka uu ka fahmo aad buu markaa u garanayay xataa qur'aanka mararka gobol ka mida wuxuu tilmaamayaa maa yaclamuhum ilaa qaliil ibnu cabbaas wuxuu yidhi qaliilkaa la sheegaan anigu markaa ku jiraa markasaana markaa wuu ahaa inuu gaaro ujeeddooyinka qur'aanka laga leeyahay iyo asraartiisa wulida waa la dhalay ibnu cabbaasin qabla alhijrati hijradii nebiga ka hor bialaai sanawaatin saddex sano ka hor ayaa la dhalay rasuulka intuusan hijroonin walammaa tuwafiya markii la oofsaday alrasuulu rasuulka uu dhimanayeyna salawaatuullaahi wasalaamuhu calayh kaana waxa uu ahaa lahu asaga waa cabdulaahi alaaa casharata sana faqad saddex iyo toban jir buu ahaa keliya markuu rasuulku dhimanaya cabdullaahi saddex iyo toban jir buu ahaa wamaca daalika ayadoo intaasi ay jirto faqad xafida wuxuu ka soo xafiday uu u soo xafiday lilmuslimiina muslimiinta can nebiyihim nebigooda xaggiisa wuxuu dusha uga soo qabtay alfan kun iyo wasita mia iyo wuxuu ka soo xafiday alfan wasita mia kun iyo lix boqol iyo wasitiina xadiian lixdan wuxuu soo xafiday kun iyo lix boqol iyo lixdan xadiid ayuu muslimiinta uga soo xafiday nebigooda ahbatuhaa waxaa sugay axaadiista albukhaariyu wa muslimun fii saxiixayhima labadooda saxiix ayay markaa ku sugeen oo axaadiis saxiixa ah ayuu nebiga dusha uga soo qabtay ummadda walammaa goortii wadacathu ay dhashay ummuhu hooyadii xamalatu waxay u xambaartay u geysay ilaa rasuuli rasuulka xaggiisa sala allahu calayh wasalam faxannakahu wuu u dhan xanageeyey rasuulka faxanaga waxaa loola jeedaa ilmaha yar markay dhashaan ayaa nebiga inta timir loo keeno timirta intuu wax yar calaaliyo macaanka dhinaca ay leedahay candhuufta ayuu dhan xanaga carabka meesha kore ayuu u marin jiray marka rasuulka si toos ah timir meehee wuxuu u xanageeyey biriiqihi candhuuftiisa candhuuftiisa ayuu si toos ah dhanxanaga ugu mariyey fa kaana awala maa wixii ugu horeeyey wuxuu ahaa dakhala galay jawfahu laabtiisa riiqu nebiy nebiga candhuuftiisa almubaaraku alطaahiru nebigii barakada badnaa ee daahirka ahaa ama candhuuftiisii almubaaraku altaahiru barakada badnayd ee aahirka markaa ahayd markay candhuufta jawfkii cabdulaahi gashay wa waxaa la galay macahu candhuufta micigeeda attaqwaa alla ka cabsi iyo walxikmatu xikmad xikmad iyo alla ka cabsi candhuuftiiba way wada galeen waman yu'ta alxikma faqad uutiya khayran kaiira qofkii xikmad la siiyana khayr fara badan baa la siiyey khayr fara badan baa la siiyey wamaa in xullat ma aysan furmin lagama furin can ilghulaam wiilkii alhaashimiy reer haashimi ahaa waa cabdullaahiye tamaa'imuhu xirsiyaalkiisii tamaa'imta waa qardaasyadii lagama furin macnaha waa hadal iska carab ahoo waxaa loola jeedaa wakhtigii qaangaarka ah ma uusan gaarinba samaa'imtan iyo xirsiyadan maa xirsiyada dadkay xirtaan cabdullaahi mar allaala markii uu intaa helay suu u soo socday kama furmin tamaa'imtii ku xirnayd oo wadakhala uu galo markaa sinna tamyiizi da'dii kala soocidda macnaha in loola jeeduu tilmaamayaa waa qaangaar xataa xataa laazana ilaa uu laasimay ee uu ag joogay uu faaruqi waayey rasuul allaahi sala اllahu calayhi wasalam nebigii buu laasimay isla markii tamaa'imtii ay ka furmeen oo da'dii tamyiiska uu gaaray nebiga ayuu laasimay mulaasamata alcayni isha say u laasimto liukhtihaa walaasheed ishaan inay baxday meel soo fiirfiiriso tan ma joogto ishaan manay wax fiiriso tanna ma joogto beri baan fiirnaa dhihi mayso hal mar bay isla fiiriyaan hal mar bay isla socdaan hal mar bay kor fiiriyaan hal mar bay hoos fiirinayaan way islaasimaan macnaha cabdullaahi wuxuu nebiga u laasimay isha say saaxiibteed ama walaasheed u laasimto fa kaana wuxuu ahaa cabdullaahi yuciddu lahu mid u diyaariya nebiga maa an biyo wudu'ihi wisqaadkiisaa biyaha nebiga uu ku waysqaadanayo ayuu diyaarin jiray idaa hamma markuu nebigu damco ayatawadaa inuu waysqaato isla markii biyuu la soo cararayaa wayusallii buu mid tukada khalfahu gadaashiisa idaa waqafa markuu u istaaga nebiga lisalaati salaad markuu nebigu salaad u istaagana wuu la istaagaya gadaashiisa wayakuunu wayakuunu wuxuu noqonaya u ahaanaya cabdullaahi radiifahu fangalaha nebiga idaa casama markuu goosto cala safari inuu safar aado gadaal ayuu faraska uga fadhiisan jiray xataa hadaa ilaa uu u noqday lahu asaga waa cabdullaahi iyo nebiga ka dillihi hooskiisa oo kale yasiiru la socda macahu macigiisa annasaara meeshuu u socdaba ilaen hooskaagii adiga kalama hartaan haddaad fadhiisato wuu kula fadhiisan haddaad istaagta wuu kula istaagayaa saa darteed cabdullaahi rasuulku sida harkiisoo kaleu u noqday yasiiru macahu la soconaya annasaara meeshuu u socdo wayaduur uu la wareego fii falakihi falagiisa iyo garaankiisa kayfamaa daara si kastuu u wareegaba ama shay iyo siduu u wareegaba ula wareegi jiray kayfa maa daara suu u wareego wahwa fii kulli daalika cabdullaahi arrintaas oo dhan ayadoo ay jirto yaxmilu wuxuu watay bayna jambayhi labadiisa dhinac wuxuu ku watay qalban waaciyan qalbi wax weelayn badan qalbi waaci ah ayuu watay iyo wadihnan wuxuu watay niyad saafiyan oo saafi ah waxaafidatan buu watay fahmad fahmadaasoo duunahaa fahmadaasoo duunahaa wuxuu watay qalbi iyo fahmad aad iyo aad u weyn wuxuu watay qalbi waacica oo wax weyneeya wuxuu watay duhni waa niyad ama maskax saafi ah xaafidatu waa fahmad ayuu watay fahmadaasoo duunahaa aan ka hoosaynin ama aan ka liidanin kullu aalaatin aalaad kasta adtasjiili ee wax sajala aalaadka wax lagu sajalo allatii taasoo carafahaa uu yaqaano alcasru alxadiidi xilligan cusub maanta waxyaabaha lagu duwamay maymiryaalka iyo cajaladaha iyo kombiyuutarada iyo wuxuu watay cabdullaahi maskax aan ka liidan kana hoosaynin aaladaha maanta wax lagu duubo xadaa can nafsihi nafsadiisa ayuu ka sheekeeyey cabdullaahi qaala wuxuu yidhi hamma rasuuluullaahi rasuulkaa damcay salawaatu salawaatuullaahi wasalaamuhu calayhi bilwuduu'i biyo weyseqaad ayuu damcay nebigu u hamiyey daata maratin mar mararka u saaxiib ahayd famaa asraca maxaa ka degdeg badnaa an acdadtu lahu inaan u diyaariyey almaa'u biyihi isla markii baan biyihii u diyaariyey fa sura wuxuu ku farxay nebiga bimaa sanactu waxaan sameeyey wixii aan falay iyo deg degaan biyaha ugu diyaariyey rasuulku waa ku farxay walammaa goortii hamma uu damcay bisalaati salaadda inuu tukadana ashaara ilaya waa ii ishaaray xaggayga wuxuu u ishaaray an naqifa inaan istaago biizaa'ihi dhinaciisa inaan dhinaciisa istaago ayuu ii ishaaray mar allaala markii uu ii ishaaray inaan dhinaciisa istaago fawaqaftu waxaan istaagay khalfahu gadaashiisa ila soo sinan buu ii ishaaray laakiin ani gadaal baan istaagay falama intahayd markii u dhammeeyey rasuulka falama intahat الsalaa maala calaya waa isoo iishay markaa maala rasuulku wuxuu u soo iishay calaya korkayga wa qaala wuxuu yidhi maa manacaka maxaa kuu diiday an takuuna inaad ahaato biizaa'ii dhinacayga yaa cabdullah cabdullaahiyow markaan kaalay inta soo istaagku idhi maxaa kuu diiday inaad soo istaagto faqultu waxaan idhi anta adiga ajallu weynaan badan fii cayni fii caynaya indhahayga wa acazu adigaa ku cizi badan oo ka cizi badan min an inaan ahaado inaan min an inaan anigu ahaado wa acazu waxaa cizi badan oo ku weyn agtayda min an oasiyaka inaan dhinacaaga soo istaaga yaa rasuul allah macnaha ma i siinayso waaye niyadda adigaa ka weyn oo ka cizi badan oo ka sharaf badan inaan dhinacaaga soo istaago inaan dhinacaaga istaaga yaa rasuul allah fa rafaca yadayhi gacmihiisa ayuu u taagay rasuulka ila asamaa wa qaala wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow aatihi sii wiilkan yar alxikmata xikmad sii buu yidhi ilaahayow xikmada bar waqad istajaaba allah ilaahay ayaa ajiibay dacwata nebiyihi nebigiisa beryihiisii calayhi asalaatu wasalaam fa ataa alla wuxuu siiyey algulaama alhaashimiyu wiilkii reer haashimi ahaa min alxikmati xagga xikmada maa faaqa bihi maa buu ka siiyey faaqa uu uga sara maray bihi maagaa uu uga sara maray usaatiina alxukamaa xukamada iyo dadka cilmiga iyo xikmadda yaqaana kuwooda ugu waaweyn asaadiintooda waxa uu kaga sara maray ayuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala walaa rayba shaki kuma jiro shaki kuma jiro fii annaka adiga tawaddu inaad jeceshahay waa qofka kitaabka dhagaysanaayo an taqifa inaad dul istaagtood ogaato calaa suuratin qaab oo min suwari xikmatihi oo min suwari xikmati cabdillaahi bni cabbaas inaan ogaano waxoogaa xikmadaha la siiyey ee aad io aadka u sarreeya ee uu kaga sara maray dadkaas ee uu kaga sara maray dadka asaadiinta xukamada ah inaan wax ka ogaana shaki kuma jirto walaa rayba shaki kuma sugna fii annaka adiga tawaddu inaad jeceshahay an taqifa inaad dul istaagtood ogaato calaa suuratin qaab ama suurad oo min suwari xikmati cabdillaahi cabdullaahi xikmadihiisa ka mida ibnu cabbaas fa ilayka hoo fa ilayka khud baa loola jeedaa qaado haada almawqifa mawqifkan mawqifkan uu xikmaddiisii ku muujiyey hoo oo fiiri fa fiihi waxaa ku dhex sugan bacdu mimaa turiid waxaad doonaysa qayb ka mid ahee haddaana loo tilmaamayaa xikmad cajiib badan uu isticmaalay taasaa waxay noo tusaalaynaysaa waxyaabaha aan doonayna oo ah inaan ogaano xikmaddiisa lama اctasala markay fogaadeen bacdu asxaabi cali cali bn abi aalib asxaabtiisa qayb ka mid ah oo wakhadaluuhu ay xoojiyeen ama ay dhagreen wakhadaluuhu ay hoojiyeen fii nisaacihi doodkii ama dadkii la doodahayay maca mucaawiya radia allaahu canhu fii nisaacihi doodiisii maca mucaawiyata radia allaahu canhumaa labadoodaba allah ka raadi noqdee labadoodaba raadihaasho alla korkeeda korkooda ha ahaatee markay ka socmeen cali dad ka mid ah cali bni abi aalib iyo mucaawiya markii nisaacii doodii ay ka dhacday cali ayaa waxaa ka socmay oo ka baxay koox falaaga ah kooxdaasi markay ka soocantay qaala cabdullaahi bnu cabbaas baa licali cali wuxuu ku yidhi radia allaahu canhu idan lii ii fasax aniga yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow an aatiya alqowma inaan qoomka u tago wa ukallimuhum aan la soo hadlo anaa u tegaya dadkaan fallaagoobay dhinac u baxay oo la soo hadlaya ii fasax fa qaala cali wuxuu yidhi innii anigu atakhawafu calayka minhum waan kaaga cabsanayaa buu yidhi dadkaasi dad wax dhowraya ma ahee haddii aad u tagto waan kaaga cabsanayaa inay ku dhibaateeyaan faqaala kalaa maya buu dhahay in shaa allah haddii ilaah yidhaahdo rabbi hadduu yidhaahda ha iiga cabsanin dhib ima gaadsiin karaani uma kabacdi dakhala waa u galay calayhim korkooda falam yara ma uusan arkin cabdullaahi qowman qowm qadun weli ashaddu kaga daran ijtihaadan ku dadaal minhum xaggooda fi cibaadati cibaadada rag kaga cibaado badnaa oo aad iyo aad u cibaado badnaa oo aad cibaadada ugu dadaalaya bay ahaayeen raggiaan markaa u tegey buu yidhi faqaaluu waxay ii dhaheen marxaban bika ya bna cabbaas soo dhowow ibnu cabbaasow maa jaa'a bika maxaa ku keenay faqaala wuxuu yidhi ji'tu waxaan u imid uxadiukum inaan idin xadiieeyo inaan bal wax idiin sheegaan u imid inaan xadiis idiin akhriyaa nu imid inaan wada hadalno fa qaala bacdum qaarkood waxay dhaheen laa tuxadiuu war hala sheekaysanina midkaan ilan dadka waxaa jira dad a caqligood iska fudud yahay waxaa wanaagsan qofkii wax kula yimaada inaad dhegaysata marka hore lacalla wax ku anfacaa kuu sheega inaad wax ka faa'iddaa suuragal ah hadduu ku anfici waayana ka tag qaar baa intay soo boodeen waxay dhaheen war midkan haba la sheekaysanina wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay dhaheen qol hadal bal nasmacu minka aan maqalne aan kaa dhegaysanay waxaad sheegayso bal soo daa faqaala wuxuu yidhi akhbiruunii war ii sheega bimaa tanqimuuna maxaad kula dagaalaysaan calaa ibni rasuuli illaahi ina adeerkii rasuulka allah sal alla calayh wasalam wa zawja ibnatihi gabadhii nebiga sawjkeeda waxaad kula dagaalsan tihiin ood ku ceebaynaysaan waa maxay wa أwalu man aamana bihi waana ninkii ugu horeeyey ee nebiga rumeeyey sal اla alيه wasalam cabdullaahi cali bn abi aalib xagga carruurta marka la yidhaahdo asagaa ugu horeeyey xagga dumarka haddii la dhaho khadiija u horaysay xagga ragga haddii la dhaho abubakar baa u horeeyey xagga cabiidadii addoommada haddii la dhaho zayd baa ugu horeeyey marka saasay xaaladdu tahaye maxaad ku haysataa ninkan mar waa ina adeerkii nebiga mar waa gabadhii nebiga ninkeeda oo nebigu sadu u yahay marna waa qofkii ugu horreeyey nebi moxamed rumeeyey qaaluu waxay dhaheen tanqimu calayhi waxaan ku ceebaynaynaa oo aan ku haysanaa aan kula dagaalaynaa alaaata umuur saddex waxyaabood saddex arrin baan ninkaa kula dagaalaynaa qaala wuxuu yidhi wamaahi waa maxay qaaluu waxay dhaheen awaluhaa ka koowaad waxa waaye annahu asaga xakama wuxuu xukunka u dhiibay alrijaala rag fii diin illaahi ilaahay diinkiisa arrin diin ku saabsan buu yidhi raggaha ha oo xukunku u dhiibay waaaniyaata labaad annahu qaatala wuu dagaalamay caaisha wa mucaawiya ayuu la dagaalamay walam ya'khud hanaa'ima haniimana kama qaadan walaa sabaaya qafaalna ma samaynin buu yidhi haddii la dagaalamo maxaa la rabaa cidaad la dagaalantay inaad qafaalna ka qabsato inaad haniimana ka haniimaysato tiina wuu samayn waayey waa labo wa haaliuhaa ta saddexaadna annahu asagu maxaa wuxuu ka tirtiray can nafsihi nafsadiisa laqaba amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii laqabkii ahaa ee asaga bacdamu mu'miniinta amiir u yahay laqabkaa i magacaa la siiyey naftiisa waa ka tirtiray maca ana almuslimiina ayadoy muslimiintu qad baayacuuhu ay la mubaayacoodeen wa amaruuhu madaxnay ka dhigteen saddexdaa dembi baanu ku haysanaa faqaala cabdullaahi wuxuu yidhi ara'aytum war ii warrama in asmactukum haddaan idinka maqal siiyo min kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa waxaan idinka maqal siiyo oo waxadadtukum aan idiin xadiideeyo oon xadiid idinkaga sheego min xadiidi rasuuliillaah rasuulka xadiiskiisa maa shay laa tunkiruunahu aadan inkiri karin afa tarjicuuna camaa antum fiihi ma ka laabanaysaan waxaad ku jirtaan haddaan xadiid idiin sheego waxaad ku haysataan haddaan aayaad kitaab allaydinkaga soo qaato oo aadan inkiri karin ma ka noqonaysaan oo ma ka laabanaysaan camaa antum fiihi waxaad ku dhex sugan tihiin oo khilaafkii ka imaadka cali ah qaaluu waxay dheheen nacam haa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi amaa qowlukum hadalkiinii ahaa innahu asaga xakama arijaal rag ayuu xukunka u dhiibay uu ka yidhi wax kala xukmiya fii diin illaahi waana ilaahay diinkiisa faallaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala nasahnaaye oo sarreeye yaquulu wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu war dadka iimaanka laga helayo laa taqtulu sayda ugaarta ha dilina wa antum xurum idinkoo xaajiyaal ah markaad xarman tihiin ugaar ha dilina waman qatalahu qofkii dila oo minkum adinka idinka mid ah mutacammidan si kibir ah u dilaa fajazaa'u abaalmarkiisu midlu maa qatala waa wixii uu dilay oo kale oo min annacmi nicmooley ah shaygii uu dilaa la fiirinayaa wax u qalmo oo u dhigma ayaa ayaa ayaa laga qaadayaa oo xoolaha nimcoolayda markaa ka mid ah yaxkumu bihi waxaa xukminaya arrintaa dawaa cadlin laba nin oo cadaalad u saaxiib ahoo minkum adinka ka mid ah laba nin ha xukunto ha fiiriso maxaa la dilay neef baa la dilay oo ugaar ah damir farow baa la dilay maxaa u dhigma laba nin baa fadhiisanaysaoo xukminaysa markay xukmiyaanay jaangooyaan wixii u dhigmay ku xukminayaan ama sax ha qalabaa dhahaano ama dibi ha dhahaano say noqotaba yaxkumu bihi dawaa cadli minkum laba nin oo cadaad u saaxiiba xukmiso anashudukum allah war allan idinku dhaariyey afa xukmu rijaali rag xukunkii ay xukmiyaan fii xaqni dimaa'ihim dhiigagooda sidii loo ilaalin lahaa oo loo badbaadin lahaa iyo wa anfusihim nafafyaalkooda iyo wa salaaxi daati baynihim salaaxa iyo heshiis dhexdooda heshiiska dhaco rag loo saaray inay xukmiyaan miyaa axaqu xaqnimo badan am xukmuhum ama xukunkooda fii arnabin bakayle la xukmiyo amanuhaa qiimihiisaba rubucu dirham uu yahay rubuc dirham dirham rubuciisa bakayle ah in la xukmiyo rag loo saaray iyo in rag loo saaro ay xukmiyaan muslimiin dhiiggoodoo la ilaaliyo iyo islaax lagu sameeyo tee fiicanoo xaqnimo badan buu yidhi labadaa kale doorta bal idinka ilaahay baa laba nin u saaray bakayle in la xugmiyo waayo haddii arnab la dilo maxaa u dhigmi karaa wan baa laga yaabaa inuu u dhigmo yaa xukminaya laba nin baa xugminaysaa ilaahay bakayle ayuu tilmaamay laba nin in loo saaray haddana miyay idinla xun tahay dhiig muslimiin daadanaya in rag loo bixiyo dhah war kala xugmiya ama daatabaynkood islaaxiya fa qaaluu waxay dhaheen bal fii ciqni dimaa'i lmuslimiin fii xaqni dimaa'i lmuslimiin muslimiinta dhiiggoodoo la badbaadiyo oo la ilaaliyo iyo wa salaaxi daati baynihim taasaa fiican waa loo saari karaa markaa faqaala cabdullaahi wuxuu yidhi akhrajnaa min haadihi ma ka baxnay tan akhrajnaa ma ka baxnay ma xalinay min haadihi midani faqaaluu waxay dhaheen allaahuma nacam haa middan waan ku qanacnay qaala wuxuu yidhi wa amaa qowlukum qowlkiini aad dhahdeen inna caliyan cali qaatala wuxuu lagu dagaalamay walam yasib waxna ma qafaalanin kamaa saba rasuulullaahi suu rasuulkale wax u qafaalanayay taa waad dhahdeen soo ma aha afa kuntum ma ahaydeen ama ma tihiin dheh turiiduuna kuwa doonahayaa an tasubuu inaad qafaalataan ummakum hooyadiin caaishata radia allahu tacaala canha ilan mucaawiya caaisha la socotaa caaishaa safkii ku jirtaa ma waxaad ahaydeen kuwa doonaya in caaisha lasoo qafaalo oo watastaxiluunahaa aad xalaalaysataan caaisha kamaa tustaxallu sabaaya sida qafaalka loo xalaalaysto ilan gaalo haddii dagaal lagu qaado gabdhaha laga soo qabto muslimiinta loo qaybiyaa ayagaa waxay u isticmaalayaan sida haweenkoodoo kale caaishaa ku jirtee macaashaad doonaysaan inta lasoo qafaalo aad xalaalaysataan sida qafaalka loo xalaalaystoo kale fain qultum nacam haddaad haa dhahdaan arrintaasi waa rabnaa faqad kafartum waad kufursan buu yidhi waayo caaisha waa hooyadii waa xaaskii nebiga sala allahu calayh wasalam wa in qultum haddaad dhahdaan innahaa ayadu laysad biumm laysad ma ahaanin haddii aad sheegataan innahaa ay laysad inaysan ahayn biummikum hooyadiinna kafartum aydan sidoo kale waad kufriseen haddana waayo faallaahu subxaanahu wa tacaala ilaahay ayaa yaquul wuxuu yidhi annabiyu wlaa bilmu'miniin nebiga asagaa uga owliyeysan mu'miniinta min anfusihim nafafyaalkooda wa aswaajuhu xaasaskiisana ummahaatuhum waa hooyooyinkiina haddaad dhahdaan caasho hooyadeenna ma ahana aayaddii baad beeniseen haddaad dhahdaan ha la soo qafaalo waa la xalaalaysanaayana waad kufrisano waa hooyadiin fakhtaaruu u doora lianfusikum nafyaalkiina maashit waxaad doontaan labadaa mid u qaata ama dhaha qafaal ma u habboona mana bannaano cali wuu saxan yahay amase waxaad dhahdaan ama waan qafaalanaynaa waan xalaalaysanaynaa ama hooyadeen markaa ma aha markiisaa uu yidhi way aamuseen kadibna waxay dheen waan qanacnay uma qaala kadib wuxuu yidhi akhrajnaa min haadihi ayضan tanna ma ka baxnay doodaanna ma xalinay oo meel ma saarnay qaaluu allaahuma nacam haabay dhaheen allaahuma ilaahayo qaala wuxuu yidhi waammaa qowlukum hadalkiini aad dhahdeen inna caliyan cali qad maxaa wuxuu ka tirtiray uu ka tiray can nafsi nafsadiisa laqaba imrati اlmu'miniin hoggaamintii iyo madaxtinimadii iyo amiirnimadii mu'miniinta ayuu magaciisii ka tirtiray laqabkii faina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii alleh xiina wakhtigii طalaba ay ka codsadeen min almushrikiina gaalada yowma alxudaybiyati maalintii xudayba an yaktubuu inay qoraan fi sulxi heshiiskii alladii caqadahu uu kula ballamay macahu micigooda haadaa buu yidhi nebiga qora kan maa waaye qaadaa calayhi uu kula heshiiyey dushiisa muxamadun rasuulullaahi muxamed oo rasuulkii ilaahay ah warqadda saaha lagu qora buu yidhi qaaluu waxay dhaheen low kunnaa haddaan ahaan lahayn nu'minu kuwa ku rumeeyey oo rumaysan annaka rasuulullaahi inaad rasuul ilaahay tahay maa sadadnaaka maba kaa leexin lahayn oo kaama hor istaagi lahayn can ilbeyti beytka walaa qaatalnaaka xataa ma kula dagaalami lahayn maba kuu ognib inaad rasuul ilaahay tahay nebi ilaahay qoraad leedahay nebi inaad tahay maba naqaanba annaga haddaan ogaan lahayn oo rumaysnaan lahayn inaad nebi tahay xaramkana kuuma diidneen mana kula dagaalami lahayn walaakiin uktub qor moxamed ibni cabdillaah saa qor moxamed ibnu cabdillaahi ku qor warqadda heshiiska haddaad diidan heshiis ma jiro fanazala cinda alabihim waa u soo degay nebiga macnaha waa u fuliyey waaye cinda alabihim dalabkoodii wahwa yaquul asagoo odhanaya macnaha meeshii nebiga alla ku qornayd baa la tirtiray markaasaa lagu qoray moxamed ibni cabdillaah ayaa heshiiskan galay wallaahi buu yidhi innii anigu la rasuulullaahi rasuulkii allaan ahay wa in kadabtumuunii xataa haddaad idbeenisaan haddaad diiddaan iyo haddaad yeeshaanba nebi allaan ahay sharaf ilaahay ku siiyey qof dhahaya ma tihid wuxuu kaa qaadaya ma laha marka cali maxaad ugu haysataan nebi moxamed sala allahu calayh wasalam ayaa la yidhi tirtir moxamed oo rasuulka ilaahay ah ku qor moxamed ibni cabdillaah rasuulku waa tiray maxamed ibni cabdillaah buu ku qoray haddaba amiinuulmu'miniin haddii cali la dhaho iyo hadduu dhaho nafsadiisa uu dhaho waan ka tanasulay oo waan ka tirtiray asoo raba inuu ku islaaxiyo muslimiinta maxaa dhibaata ku jira nebigaa sameeyey sal alla alah wasalame eh, way qanceen hal kharajnaa min haadihi tanna ma ka gudubnay buu dhahay faqaaluu allahuma nacamhaa bay yidhaahdeen saasuu ku qanciyey wa kaana min hamarati hada alliqaa la kulankaa asagaa himaartii mirihii ka soo baxay wuxuu ahaa iyo wamaa kii adharahu uu muujiyey fiihi kaa gudihiisa cabdullaahi xikmaddaa cabdullaahi bni cabbaas oo min xikmati albaaliqati xikmaddii xeelka dheereed ahayd iyo wa xujatin xujo ayay ahayd daamiqatun laysugu tegey xujo ayay ahaydoo aad loo falanqeeyey oo laysugu tegayoo sarraysaa an caada inuu soo celiyey minhum nimankii fallaagoobay wuxuu ka soo celiyey markuusaa u qanxiyey cishruuna alfan labaatan kun ayuu ku soo celiyey ilaa sufuufi cali cali safyaarkiisa safkii cali buu ku soo celiyey labaatan kun oo ka mid ah waa asar waxaa daa'imay oo ku madax adkaadoo ku sugnaaday arbacatu aalaafin afar kunna calaa khusuumatihim doodoodii bay ku madax adkaadeen lahu e, doodoodii ayay ku madax adkaadeen lahu cinaadan ayagoo cinaad ula jeedaa iyo waicraadan jeesasho can ilxaqi xaqay ka jeestaan waayo cabdullaahi aayaad bayinaad iyo xaadiis cadcad buu u keenay intaa ku sugnaatayna waa in cinaad iyo madax adeeg iyo xaqdiidid eh, ugu tala gashay laakiin labaatan kun ayuu la soo kaxaystay safkiina ku soo daray afar kun keliya markaa ku hartay waqad salaka wuxuu u maray alfataa wiilkii dhallinyaraha waa cabdullaahi bni cabbaase ila alcilmi cilmiga barashadiisa wuxuu u maray uu u qaaday kullu sabiilin waddo walba waddo kasta ayuu u qaaday wabadala wuxuu uhuru ku bixiyey min ajli taxsiilihi suu u heli lahaa cilmiga kulla juhdin dadaal dhammaantii wax kasta oo la huro iyo dadaal kastuu u bixiyey faqad dalla wuxuu noqday cabdullaahi yanhulu mid kacaba min cayni rasuulillaahi rasuulka ishiisuu ka cabahayey ma mtadad bihi alxayaa intay nebigu nolosha u jirtay nebigu si toos uga qaadan jiraa loola jeedaa ilaa mar alaal markaad ceel ka tagto oo aad adiga toos uga cabto waxay la mid tahay adigoo ceelkii toos uga soo qaaday rasuulka markuu u tago cilmiga ka bartay ishii ka soo baxaysa cilmiga ayuu ka soo qaatay waayo ee cilmiga kaasuu ka cabay waa intay xayaata nebiga u jirtay falammaa laxiqa markuu haleelay alrasuulu alkariimu rasuulkii sharafta lahaa bijiwaari rabbihi darisnimada rabbigii waa markuu dhintaa loola jeedaa jawaali rabbi itajaha wuxuu aaday haddana cabdullaahi ma fadhiisanine ila albaqiyati albaaqiya baaqiyadii baaqiga noqotay intii hartee ka hartay oo min culamaa'i asaxaaba saxaabada culimmadoodii ka mid ahayd ayuu haddana aaday wa wuxuu guda galay ya'khudu minhum inuu ka qaadanayo xaggooda cilmiga wayatalaqaa uu kala kulmayo canhum xaggooda si talaqiya afkooda inuu markaa uga qaato xadaa can nafsihi nafsadiisuu ka sheekeeyey cabdullaahi qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa arrintu waxay ahayd idaa haddii balaganii ay isoo gaarto alxadiiu xadiid cinda rajuli nin agtiisa inuu yaalo oo min saxaabati rasuulillaahi rasuulka saxaabadiisa ka mid ah haddaan maqlo xadiid ayuu yaqaana u hayaa ataytu waxaan aadahayay baaba baytihi gurigiisa albaabkiisa fii wati wakti bayna ahayd ayaan aadi jiray watigii wakhtigaasoo qayluula wakhtigii qayluulatihi asaguu hergelaayo marka inta la qadeeyo qoraxda laga gabbado waxoogaa oo wakhtiga ay tahay hergelmada ayaan aadi jiray gurigiisa wa tawasadtu waxaan barkanahayay ridaa'ii go'ayga cinda catabati daarihi daartiisa catabadeeda catabada waa albaabka looxa hoos uga yaala meeshaasaan seexanahay buu yidhi cinda catabati daarihi saasaan markaa samaynaya fayusfii calaya waxay igu soo firdhinaysay dushayda alrayxu dabayshu min aturaabi xagga carada waxay iga soo firdhinaysaa maayasi waxay igu soo fadhisaba dabayl baa saa ii maraysaa markaasay marna saa cara igu daadinaysaa marna ee boor saas igu daadinaysaa xadiisuu raadinayaa shiiqa xadiiska loogu soo sheegay albaabkiisuu jiifaa walow shi'tu haddii aan dooni lahaa an ata'adina inaan idinka qaato an ista'dina dhe inaan isti'daan ka qaato calayhi korkiisoon albaabka u garaacana laadina lii wuu idmi lahaa xataa haddaan dhihi lahaa iga fur albaabka waa iga furi lahaa laakiin ma samaynin wa wainamaa kuntu waxaan ahaa afcalu mid u sameeya daalika arrintaa liyuayiba nafsuna naftiisa tiibiyo inaan taqdiiriyo oon tacdiimiyo oo macallin bacdamu hal xadiis aan rabo inaan ka faa'iido inaan bal geliyo oo aan nafsadiisa qadariyo saasaan markaa ugu talagalay ee haddaan albaab ka garaaca xataa waa layga furi lahaa fa idaa kharaja markuu ka soo baxo min beytii gurigiisa ra'aanii markaasuu i arkayaa oo ra'aanii u arko calaa haadihi alxaal xaaladda aan ku suganahay wa qaala wuxuu odhanayaa yabna cammi rasuuliillaah ina adeerka nebigow maa jaa'a bika maxaa ku keenay maxaad u timid hallaa arsalta ilaya maxaad adeeg iigu soo diri weysay faataytuka anaa ku imaan lahaaye waa ibnu cabbaas waa nin la taqdiirinaayo waa nin caalim ah sidaa darteed qof xadiis yaqaana oo xadiiskaas uu rabo inuu ka faa'iidaysto yuu albaabkiisa jiifana waa qof qadarinaya markii uu arko busta iyo carada iyo dabeeshu igu fardhisay iyo xaalka aan u jiifo ayuu ii odhanayaa ina adeerkii nebigow maxaa u timid maad adeeg ii soo dirta daadi ii imow anaa ku imaan lahaaye fa aquul markaasaa waxaan odhanayaa ana axaqu anaa ku xaqnimo badan bilmajii'i ilayka inaan kuu imaado falcilmu yu'taa cilmiga waa la soo doontaa waa loo yimaadaa walaa atii kuuma imaanaya asaga cilmi ma rabtaa aad ee raadso laakiin markaan maanta damacnay in cilmiga gurigeena uu noogu yimaado markaasuu baaba u yimid cilmiga mar allaala markii la raadinayo loo soconayo juhdiga dhibka loo maraayey yaa qiimii wanaag lahaa sariirtaada madaxeeda korkeedu cilmi saaran yahay waxna waa la baranla-yahay maanta waa dhibaatada jirtaa saa darteed buu yidhi anaa ku xaqnimo badan cilmiga waa la soo doontaaye asaga kuma soo doonanaayo uma kabacdi as'aluhu waxaan weydiinaayey can اlxadiiثi xadiiska baan weydiinaayay buu yidhi wa kamaa kaana sidii uu ahaa ibnu cabaas ibnu cabbaas sidii uu ahaa yudillu mid u dulleeya nafsahu nafsadiisa naftiisuu dullaynayaa fii alabi alcilmi cilmi daalib darteeda cilmiga markaad dalbaysa naftaada dulley cilmiga markaad hesha asaa ku sharfaya markee isliid adiga ha faantamin ha noqon qof isqaadqaada cilmiga mar allaala markaad dullinimo ku barato macallinkaad isku dullayso naftaada aad dullayso cilmigii markaad barato sharaf baad yeelanaysaa markaa dulligiibuu cilmigu kaa saarayaa sida uu naftiisa cilmiga ugu dullayn jiray faqad kaana wuxuu ahaa yucli mid kor u qaada oo darajeeya min qadri alculamaa culimmada sharaftoodana kor buu u qaadi jiray cabdullaahi ibnu cabbaas culimmada qadarkooda iyo sharaftooda kor buu u qaadi jiray fahaa huwa midkani daa fahaa huwa daa zayd ibnu haabitin midkani waa zayd ibnu haabit ninkaan ma u jeediin waa zayd ibnu haabit waa kaatibu lwaxyi waxyiga nebiga kii qori jiray buu ahaa wa ra'su ahli اlmadiina reer madiina fi lqadaa'i xagga xukunka ah ninka madaxdu ah buu ahaa wاlfiqi xagga fiqiga wاlqiraa'a xagga qiraa'ada wاlfaraa'id xagga dhaxalka waa ninka looga dambeeya zayd ibnu haabit buu ahaa yahimu wuxuu damcay maalin birukuubi daabatihi gaadiidkiisa inuu fuulo gaadiidkiisii inuu raaco waa daabadiisiiye ayuu damcay fayakifu wuu istaagay alfata alhaashimiyu wiilkii dhallinyaraha ahaa ee reer haashimi waa cabdullaahi bni cabbaase bayna yaday hortiisa zayd hortiisa u taagan yahay waa cabdullaahi waqfat alcabdi addoonku suu istaago bayna yaday mawlaahu sayidkiisa hortiisa cabdullahi bni cabbaas radia allaahu canhu sida nin addoon ah sayidkiisuu hor istaago oo kale yuu saa u taagay isdulaynayaa wa yumsiku wuxuu hayaa uu qabanayaa lahu asaga rakaa'ibuhu rakaa'ibtii waa kooraha lagu koro gaadiidka yuu saas ugu celinayaa wa ya'khudu wuxuu qabanayaa bizimaami daabatihi lijaanka iyo xariga daabbaday ku xidhan tahay yuu saa u hayaa koorihii saas ugu celina xariggiisaanu u hayaa waa baxrulumma wayna adeerkii nebiga sal alla alayh wasalam faqaala lahu zayd zayd baa yidhi dac canka yabna cami rasuuli illaah sii daa buu dhahay dhaaf yabna cami rasuuli illaah ina adeerkii nebigow faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi haakadaa umirnaa saan baa nala amray an nafcala biculamaa'ina inaan culammadeenna ku samayno inaan taqdiirino inaan sharafno caalimka iyo kii cilmiga la beraya lama kala yaqaano maanta ardayga iyo macallinkiisa lama kala yaqaano waa la ysla tirsadaa waa la qaylinayaa waa la doodayaa waa la caytamayaa waa macalini ardaygiisa ibnu cabaas fiiriya walaalayaal xaaladdaasuu samaynaa saasuu u hayaa waa isdulayna saanaa nala amray inaan culimmadeenna ku samayno haakadaa umirnaa nafcala biculamaa-ina faqaala lahu zayd wuxuu yidhi asagana raani gacantaada itusi bal cabdillaahi o keen bal gacantaadan arke fakhraja lahu ibnu cabaas yadda gacantiisa wuu soo bixiyey famaala calayha waa ku soo dul iishay waqabalahaa waa uu shumiyey asagana wa qaala haakada umirnaa nafcala biahli beyti nebiyina ahlu beytka nebigeena inaan saa yeelno ayaana la amray buu dhahay annagana saasaa laysku taxgelinaa saasaa laysku qiimaynayaa saasaa laysku sharfayaa saasay xaaladda iyo wanaaggu ahayd waqad da'aba wuxuu caado ka dhigtay ibni cabbaas calىa طalabi اlcilmi cilmi raadin xataa balaga ilaa uu gaaray fiihi cilmigii mablagan mablaq iyo makaan adhashu اlfuxuul ragga ka yaabisay fuxuul awrkaa inta badan dhaa laakiin raggii ka yaabiyey cilmiga ayuu ka gaaray caado ka dhigta u raadinayay faqaala fiihi faqaala wuxuu yidhi fiihi ay fii sha'nihi waa cilmigii uu raadinaya sababteeda masruuq ninka la dhaho ibnu ajdac asagoo ka hadlaya waa axadu kibaari الtaabiciyiin taabiciyiinta kuwooda waaweyn mid ka miduu masruuq ahaaye kuntu waxaan ahaa idaa ra'aytu ibnu cabbaas markaan arko qultu waxaan odhan jiray ajmalu الnaasi waa dadka midka ugu dhalaalka badan ajmal waa midka ugu quruxda badan faidaa nadaqa markuu hadlana qultu waxaan odhan jiray afsaxu nnaasi waa dadka midka ugu faseexsan ee xagga hadalka waa nin aad i aad u faseexo fiican faidaa taxadaa markuu xadiiaynaayo ee xadiiskuu akrinaayo qultu waxaan odhan jiray aclamu nnaas waa dadka midka ugu cilmiga badan intaasuu isku darsaday walama ktamala markuu buuxsamay ee uu dhammaystay libni cabbaas maa amaxa wixii uu rabay ilayhi xaggiisa oo min alcilmi cilmi ah markuu cilmi fiican helay taxawala wuxuu isku wareejiyey ee uu u bedelmuu u gadoomay ilaa mucallimin yucallimu الnaas macallin dadka cilmiga bara markuu cilmigii soo qaato cilmigii uu bartayo wixii uu rabay uu ka gaadhay wuxuu u gadoomu isku bedelay inuu noqdo mucallin dadka cilmiga baraa faasbaxa baytuhu gurigiisii wuxuu noqday jaamicatan jaamacad lilmuslimiina muslimiintu muslimiintay jaamacad u noqotay gurigiisa nacam haa waa xaqiiqo asbaxa jaamacatan jaamicatan bay noqotay bikulli maa tacniihi waxay waxay ujeeddadeeda tahay oo dhan iyo wax walbay jaamacadi tahay oo dhan yuu gurigiisii noqday ama wax walba oo ay ujeeddadeedu tahay haadihi alkelima kelimadaa ayada ah kelimadaa jaamacad la dhaho wixii ay xambaarsan tahay oo dhan yuu gurigiisii noqday oo fii casrina alxadiid casrigeennan cusub jaamacadaha la tilmaamo waxay xambaarsan tahay oo dhan wa kullu maa bayna jaamicati bni cabbaas iyo wa jaamicatina laakiin mid kastoo jaamacaddii ibni cabbaas iyo jaamacadaha maanta noo jooga min farqin baa udhaxeeya farqigaa udhaxeeya cabdullaahi ibnu cabaas jaamacaddiisii iyo jaamacadaha maanta yaala farqigaa udhaxeeya huwa waxay tahay anna jaamicaati اlyowm jaamacadooyinka maanta jira yuxshadu waxaa lagu soo kulmiyey oo lagu soo ururiyey fiiha gudaheeda casharaat alustaada tobanaad macallimiin ah wa axyaanan mararka gobol ka mida ah almi'aad waa boqol jaamacadda meeqa macalinka ah halkii jaamacad kan kuliyad buu dhigaa kan xis hebel buu dhigaa kan xisad hebel buu dhigaa boqolaal macallimiin baa joogtaa waa jaamacaddu hadday weyn tahay hadday yar tahay tobaneeyo macallimiin baa laga helayaa amaa jaamicatu ibnu cabbaas faqad qaamat calaa iktaafi ustaadi waaxid waxay u istaagtay iktaafkeedii garbihiisa ustaad keliya jaamacadda ibnu cabbaas hal macallin bay lahayd huwa ibnu cabbaas nafsuhu waa nafsadii keligii asaga kuliyadan dhiga kuliyadda qur'aan buu dhigaya shareecuu dhigaya xadiiuu dhigaya keligiisa macalinka ah amaa jaamacahadee jaamacadyaalkeenna macallimiin badan bay leeyihiin ra waxaa wariyey ama ka sheekeeyey axadu asxaabihi asxaabtiisa mid ka mid ah qaala wuxuu yidhi laqad ra'aytu waan arkay min ibni cabbaasin ibni cabbaas xaggiisa majlisan majlis low anna jamiica quraysh quraysh dhammaantood iftakharad bihi hadday ku faantami lahayd majliskaa lakaana lahaa mafkharatan faan buu u ahaan lahaa quraysh buu asagoo ahaa majlis aan ku arkay ibnu cabbaas quraysh dhammaanteed hadday ku faantami lahayd hal halba mafkhar wuu noqon lahaa falaqad ra'aytu waxaan arkay annaasa dadkiiyo ijtamacuu ku soo aruuray oo isugu yimid fi uruqi waddada almu'addiyati gaarsiisa ilaa beytihi gurigiisa wadda dheeroo gurigiisa tagtaa iyo ummadii ku yimaadeenay ku soo kulmeen xataa daaqat bihim ilaa ay cidhiiri noqotay meeshii wasadduuhaa fii wujuuhi nnaasi ay ka gooyeen waddadii dadka wujuuhdooda waa la mari waayey intaas waa cilmi doonoo ibnu cabaas bay sugayaan markaan arkay buu dhahay fadakhaltu calayhi waan u galay wa akhbartu waan u sheegay waxaan u sheegay biixtishaadi nnaasi dadka goyntooda calaa say ku soo urureen dheh bixshaadi naasi dadka ururkooday ku soo kulmeen calaa baabi albaabkiisa ibni cabaasow dadkii oo dhan albaabkaagay taagan yihiin tii baa loo yidhi faqaal wuxuu dhahay dacdii waduu'an biyo weysqaad ii dhig waayahe waa loo dhigay fatawada'a waa weyse qaatay wa wuu fadhiistay wa qaala wuxuu yidhi ukhruj bax waqul lahum waxaad ku dhahdaa dadkii man kaana qofkii ahaada yuriidu mid doonahaya an yas'ala inuu su'aala can اlqur'aani qur'aanka wa xuruufihi xuruuftiisa falidkul ha soo galo istaaga waxaad dhahdaa yaa su'aal qur'aani xuruufiisa qaba ha soo galo fakhrajtu waan soo baxay faqultu lahum waan u dhahay fadakaluu way soo galeen dadkii xataa mala'u lbayta ilaa gurigii ay buuxiyeen iyo walxujrata qowladii yarayd gurigii iyo xujraddii bannaanka ee ku tiilayna way buuxiyeen famaa sa'aluuhu lama su'alin ibna cabbaas can shayin shay ilaa khabarahum bi wuu u sheegaayey waa u jawaabaayey wa zaadahum waa u kordhinahayey midla maa sa'aluu canhu wixii ay weyddiiyeen xaggiisa oo kale wa akar waana uga badinaayey ziyaadana waa siinaayey uma qaala lahum wuxuu ku yidhi afsixu طariiqa war waddada u banneeya liikhwaanikum walaalihiin baxa marka qolo kale ha soo gashee fakharajuu way baxeen uma qaala lii wuxuu yidhi ukhruj bax haddana faqul waxaad dhahdaa man araada qofkii doonahaya an yas'ala inuu su'aasho can tafsiiri اlqur'aani qur'aanka tafsiirkiisa iyo wa ta'wiilihi ta'wiilkiisa falyadkhul ha soo galo qur'aanka qofka raba in wax looga fasiro su'aal noocaasa qaba ha soo galo fakharajtu waan soo baxay faqultu lahum waan u dhahay fadakhaluu way soo galeen xataa mala'u اlbayta wاlxujra ilaa qowladii gurigiiba ay buuxiyeen famaa sa'aluuhu can shayin shay maysan weydiin ibna cabaas ilaa akhbarahum wuu u sheegay bihi shaygii waa u jawaabay wazaadahum wuxuu ugu ziyaadiyey mila maa sa'aluu canhu intii ay su'aaleen oo kale akar wuuna uga badiyey uma qaala lahum wuxuu ku yidhi ayagiina afsixu ariiqa war waddada u banneeya liikhwaanikum walaalihiin dad kalaa bannaanka joogee baxa marka fakharajuu way baxeen uma kabacdi qaala lii wuxuu ii yidhi ukhruj bax faqul waxaad dhahdaa man araada qofkii raba an yas'ala inuu weydiiyo can alxalaali wاlxaraam xalaal iyo xaraam wاlfiq iyo fiqii fahm diineed falyadkhul ha soo galo fakharajtu waan baxay faqultu lahum waan dhahay waa uu idhi fadakhaluu way soo galeen ayagiina xataa mala'u lbayta wاlxujra ilay buuxiyeen famaa sa'aluuhu lama weydiin can shayin shay ilaa akhbarun bii wuu u sheegay wazaadahum milahu intii in la midna waa ugu ziyaadiyey uma qaala wuxuu ku yidhi ayagiina afsaxu ariiqa liikhwaanikum war walaalin u banneeya haddana fakharajuu way baxeen uma qaala lii wuxuu ii dhahay ukhruj bax faqul dheh man araada qofkii doonahaya an yas'ala can alfaraa'idi inuu dhaxal wax weydiiyo faraa'ishii dhaxalka inuu wax ka weydiiyo ama waajibaadka iyo wamaa ashbahahaa wixii lamida falyadkhul ha soo galo faqribtu waan baxay faqultu lahum waan u dhahay fadakhaluu way soo galeen xataa malow lbayt ilaa gurigay buuxeen alxujrata qowladii famaa sa'aluuhu can shayin ilaa khabarahum min bihi waa u sheegay wazaadahum milahum intii in lamida waa u ziyaadiyey uma qaala lahum wuxuu ku yidhi afsixuu aariiqa liikhwaanikum baxa idinkana wali waddada u banneeya fakharajuu way baxeen uma qaala lii wuxuu ii yidhi ukhruj bax haddana faqul waxaad dhahdaa man araada qofkii doonaya an yas'ala inuu weydiiyo can alcarabiyati luqada carabiga washicri garayga wa gariibin waxyaabaha qaraa'ibta ah oo kalaami alcarabi carab hadalladooda ah falyadkulaa soo galo fadakaluu way soo galeen xataa mala'u lbayt iyo walxujra famaa sa'aluhu can shay ilaa akhbarmu u sheegay bi wazaadahu midu waan u ziyaadiyey qaala raawi alkhabar qofka khabarka soo tebiyey wuxuu yidhi falow anna qurayshan qoraysh kullahaa dhammaantood fakrad bidaalika hadday ku faantami arintaa arrintaa lakaana daalika lahaa fakran faan buu noqon lahaa hal wilo ayaga ka dhashay inuu saa wax yeelo cilmiga darafadiisa u kala galgalo waa wax aad iyo aad u weyn wa kaana ibnu cabbaas radia allahu canhu waxaad moodaa ra'aa inuu arkay an yuwazica inuu wasaco uu u qaybiyo alculuuma cilmiga cala alayaami maalmaha hadda kadib saysan arrintaa u dhicin kii fiqi rabay kii xadiis rabay kii shicir rabay kii carabiyada rabay waa isugu yimideen meesha laakiin markaa kadib wuxuu ra'yiyeeyey inuu u qaybiyo culumta cala alayaam xataa laa xadadsaysan u dhicin calaa baabi albaabkiisa midla daalika zixaam cidhiirigaas oo kale fasaara wuxuu noqday yejlisu mid fadhiista fi lsbuuc isbuuci yowman maalin laa yudkaru fii aan la sheegayn ila tafsiir tafsiir maahane wa yowman maalin laa yudkaru fiihi ila alfiq maalinna fiqi keliya wa yowman laa tudkaru fiihi ila almaqaazi duulaanada wa yowman laa yudkaru fiihi ila ashicr wa yowman laa tudkaru fiihi ilaa ayaama alcarabi carab maalmihay soo martay wamaa jalasa ilayhi caalimun caalim uma fadhiisan cabdullaahi agtiisa qad weli ilaa khadaca lowuu khuduucaayay waa isku dulaynahayey wamaa sa'alahu saa'ilun ku su'aal su'aalayana cabdullaahi qad weligii su'aal ma weydiin ilaa wajada cindahu cilman agtiisa cilmi buu ka helaayey waqad hadaa ibnu cabbaas wuxuu noqday bifadli cilmihi cilmigiisa dartii iyo wa fiqihi mustashaaran mustashaar buu noqday la taliye lilkhilaafati araashida khaliifadii raashidada ahayd cumar ibna khiaab wakhtigiisii khilaafadii jirtay mustashaarkeedii buu noqday cala araqmi ayadoo ay jirto min xadaaati siniinay da'diisu yarayd asagoo canug yar ah ayaa haddana cumar ibn khaaab wakhtigiisii waa ula tashan jiray fa kaana wuxuu ahaa cumar idaa carada hadday ka hor timaado fa kaana wuxuu ahaa idaa carada markay ka hor timaado licumar ibn khaaab amran arin ow amase waajahatu ay soo waajahdo mucdilatun shay shidda ah oo mushkilo iyo dhibaato ah dacaa wuxuu isugu yeeri jiray jillati asaxaaba saxaabada kuwa ugu waaweyn ragga saxaabada ugu waaweyn buu isugu wici jiray wa dacaa macahum cabdullaahi bnu cabbaasna waa u yeeri jiray mar walba nimankii odayaasha ahaa muhaajiriin ansaar wixii joogaba ibnu cabbaas inuu dhex fadhiyo yaa ka go'need cumar faidaa xadara markuu ibnu cabaas yimaadana rafaca manzilahu sharaftiisuu kor u qaadi jiray waadnaa majlisahu majliskiisuu soo dhowayn jiray wa qaala lahu wuxuu odhan jiray laqad ucdalla calayna waxaa na dhibay amase waxaa dhib nagu noqday amrun arrin anta adiga lahu arrintaasi ehel aad u tahay macnaha aday ku sugaysaa waay iyo waliamhaalihi wixii mid ahba waxaa annaga na dhibgeliyey amase waxaa na dhibay oo xal aan u weynay korkeena arin xalli arrintaa ah, saasuu dhihi jiray walaqad cuutiba waa lagu canaantay cumar maratan mar fii nafsii nafsadiisa ee fii waxaa lagu canaantay fii taqdiimihi u soo gelintiisa dheh lahu cabdullaahi uu odayaashii u soo geliyey iyo wajacalahu ka yeelitaankiisii maca shuyuukh odayaashuu dhex yeelay way xanaaqeen maalin maxaa dhahay cumar maalin kasta canugan uu noogu keenayaa wahuwa maa zaala asagoon weli ka zuulin fatan inuu yahay canug yar faqaala cumar wuxuu yidhi innahu fatalkuhuul waa garmadoobayaasha dhallinyaradoodii lahu lisaanun carab buu leeyahay sa'uulun su'aal badan iyo wa qalbun caquulun qalbi caqli badan ayuu canugaa leeyahay saad moodiin maaha buu yidhi iska ilaaliya iska ilaaliya buu yidhi calaa anna ibni cabbaas cabdullaahi ibnu cabbaas xiina nsarafa mar allaala markii uu xiina nsarafa markuu uu ka gadoomay ila alkhaasati dadkii khaaska ahaa liyucallimahum suu cilmiga u baro wayufaqihum uu u fahamsiiyo lam yansa ma hilmaamin xaqa alcaamati dadweynaha kale xaqa ay leeyihiin cilmihi cilmigiisa xaqay ku leeyihiin dadku labay u qaybsamaan qaarna waa dad raba inay wax bartaanoo casharkii iyo wax allaala wixii la qaato fahmaa ujeeddaduna ay tahay inay beridda gudbiyaan dad gaarsiiyaan dad kalena waa dad caamahoo rabta inay calmi iyo waxyaabo iska faa'iidaystaan ragga khaaska markuu cilmigii siiyey ma hilmaamin dadweynihii kale fa kaana yacqidu lahum wuxuu u samayn jiray ayaga majaalis alwacdi waatadkiir goobo ilaahay lagu xuso eh, wacdi ah iyo wkti ilahay laisku xusuusiyo fa min mawaacidihi wacdiyaalkiisa waxaa ka mid ahaa qowluhu hadalkiisii mukhaaiban uu la hadlahayey asxaaba adunuubi dadka dembiga asxaabta u ah asxaabu dunuub dadka dembiga sameeya asxaabtooda hadal uu la hadlahayey ayaa ka mid ahaa mawaaciddiisii muxuu yidhi yaa saaxiba adembi war ninka dembiga gelayo laa ta'man aamin ha ka noqonin caaqibata dembika dembigaaga ciribtiisa in lagu cadaabaa dhici kartaa waclam ogow anna maa yutbacu waxa raad raaca ama waxa la raaca addembu dembiga waxa ka daba yimaado oo soo raad raaca dembiga acdamu inuu ka weyn yahay min adembi nafsi dembiga naftiisaba macnaha dembiga aad gelaysa maxaa ka dhalanaya waa ciqaab ciqaabkaas inuu ka weyn yahay dembigaad samaysay taa ogow faina cadama istixyaa'ika xishood la'aantaada miman aad ka xishoon weysay calaa yamiinika midigtaada saaran wa calaa shimaalika iyo bidixdaada waa malaa'igtiiye wa anta adigoo takhrifu kasbanaya oo ku dhex jiroo samaynaya addenba dembiga malaa'igtaas aad ka xishoon weysay laa yaqilu can dembi dembiga kama macnaha dembiga kama yara kama yara dembiga laftigiisa xishood la'aanta aad ka xishoon weysa labadaa malag adigoo dembigii ku dhex jiraa yaaba dembiga ka weynba kama yara dembiga waa dembi kale wa ina daxakaka qosolkaaga cinda dembi dembiga agtiisa aad qosasho wa anta adigoo laa tadri aan ogayn mallaahu wuxuu ilaahay saanicun bika kugu samayn doono ayaa acdamu ka weyn min adembi dembigana ka weyn dembi aad gashood qosashay kadibna aadan ogeyn wuxuu alla kugu fali doono u ciqaab ah taasaa dembiga ka weyn wa ina faraxaka faraxaaga bidamb eh, dembiga aad ku farxdo idaa dafirta haddaad ku guulaysato bihi dembigii acdamu kaasaa ka weyn min adembi dembigana waina xusnaka murugtaada cala dembi dembi aad ka murugooto idaa faataka hadday ku dhaaftood kuu suurageli weyso yaa acdamu ka weyn min adembi dembiga waina khawfaka cabsidaada min alriixi dabayl aad ka cabsato idaa xarakat hadday dhaqdhaqaaqdo sitruka sitrigaagay dhaqdhaqaajiso dembi baad samaynaysaa astur baa ah, ku yaala dabayl intay timaaday albaabka kugu soo furto amase maradii kaa qarinaysa dadka ay kaa qaado asturkay kaa dhaqaajiso wa anta adigoo wa anta adigoo tartakibu saaran oo korahaya addemba dembigii maca kawnika oo weliba aad tahay laa yaldaribu midaan ka cabsanaynin fu'aadaka laabtaada min nadari min nadari illaahi ilaahay aragtidiisa ilayka xaggaaga acdamu taasaa min adembi dembiga ka weyn dabayl inay ka shifto oo ay kugu furto amase mare ay kaa qaaddo dadka kaa qarinaysay adigoo dembi ku jira qalbigaagan uusan dhaqdhaqaaqin cabsanayninna inuu ilaahay ku arko arkuusan ka cabsanaynin xaggaaga taasaa dembiga ka weyn yaa saaxiba adembi war ninka dembiga samaynayow atadrii ma og tahay maa kaana wixuu ahaa dembu ayuub nebi ayuub calayhi salaam dembigiisa xiina ibtalaahu allah markuu ilaahay imtixaamay caزa wajalla bijasadihi wa maalihi jasadkiisa iyo maalkiisa markii la imtixaamayey dembigii uu galay ma mataqaaniin innamaa kaana dembuhu dembigiisa wuxuu ahaa annahu istacaana waxaa kaalmo weydiistay bihi asaga miskiinun maskiin liyadfaca canhu اظulma si dulmiguu u celiyo falam yucinu manuu kaalmaynin waa intaa keliya idinkoo afar labaatan ka sac macaasi ku jira way ka darantaha buula jeedaa walam yakun ma ahayn ibnu cabaas min aladiina kuwa yaquuluuna dhahaya maa laa yafcaluun waxaysan samaynaynin waxa uu dadka u sheegahayo waa ku camalfali jiray wayanhawna annaasa mid dadka ka reeba oo walaa yantahuun asagana aan ka haraynin ma ahayn ibnu cabbaas wa innamaa kaana wuxuu ahaa sawaama nahaarin maalintiina mid soom badan qawaama alleyl habeenkiina taagnaasho badan qawaama lileyl habeenkiina wuu taagnaa akhbara canhu waxaa ka sheekayay cabdulaahi ibnu mulayka ninka lagu magacaabo qaala wuxuu yidhi saxibtu ibna cabaas baan raacay radia allaahu canhu min makkata makaan kala saaxiibay ila almadiina madiinaan u soconay fa kunnaa waxaanu ahayn idaa nasalnaa markaan degno manzilan meel la dego qaama waa istaagaya shadra alleyl habeenka barkiisa wannaasu dadkuna wannaasu dadkuna niyaamun ay hurdahayeen min shiddati tacabi daalka dartii daalka daran dartii dadku way wada dhaceen ilan waa la lugaynahayey asaga waa taagan yahay walaqad ra'aytu waxaan arkay daata laylatin habeen habeenaha u saaxiib ah yaqra'u asagoo akhrinaya wa jaa'at sakratu اlmowti biاlxaqi sakaraadkii meydka yimid oo xaq ah daalika maa kunta minhu taxiid waa waxaad ka fagfakanaysay fadalla wuxuu ahaaday ibnu cabbaas yukariruhaa mid ku celcelinaya aayaddaa ooynhaya xataa طalaca calayhi اlfajr ilaa fajrkuu ku dul dhashay hasha aayad buu ku celcelinaayey waxasbunaa waxaa nagu filan bacda daalika intaa kadib kullaw dhammaan waxaa nagu filan an naclama inaan ogaano anna cabdullaahi bnu cabbaas kaana inuu ahaa min ajmali الnaasi jamaalan dadka midka ugu fiican xagga quruxda wa asbaxahum ugu fiican wajhan xagga wejiga famaa zaala kama uusan zuulin yabkii inuu oynahayo fii jawfi اlleyli habeenka jawfkiisii xilliga dambe min khashyati اllaahi ilaahay cabsidiisa xataa axdaa ilaa ay ka samayso addamcu ilintii ilintii ilaa ay ka samaysay ilintii ilintii ay ka samaysay alhutuunu ee faraha badnayd ilintii qaadaadanaysay markasta imaanaysay calaa khadayhi dhabanadiisa ay ka samaysay al asiilayni ee dhalaalka badnaa ilaa ay ka samaysay ilintii majriyayni laba wado shabbahahumaa lagu shabbahay bacduhum qaarkood bishiraakay nacli dacska soonkiisa meeshiisaan waxaad mooddaa ilintasay uga soo daadanaysay waxaad mooddaa inay laba waddo oo kale tahay oad u moodo dacaska suulkiisa oo kale waqad balaqa ibnu cabbaas wuxuu ka gaaray min majdi اlcilmi sharafta cilmiga gaayatahu meeshii ugu dambaysuu ka gaaray daalika arrintaana waxay noqotay anna khaliifata almuslimiin muslimiinta khaliifkoodii mucaawiya bni abi sufyaan ayaa kharaja soo baxay daata sanatin sano sanooyinka u saaxiibkaha xaajan xaj buu soo aaday wakharaja cabdulaahi bnu cabbaasna xaajan aydan wuu soo xajiyey asagana walam yakun lahu ma uusan lahayn ibnu cabbaas sawlatan awood walaa imaaratan iyo madaxtinimo labadaba ibnu cabbaas waa macallin dadka waxbara ninkanna waa madax fa kaana limucaawiya mucaawiya waxaa la socday oo micigiisa ahaa mawkibun mawkib koox oo min rijaali dowlatihi dowladdiisa raggooda ka mid ah wa kaana liibni cabbaasna waxaa u sugnaa mawqiban itibaac iyo koox yafuuqu ka badan mowkiba khaliifati khaliifada intii la socotay cabdullaahi kuwiisu waa min طulaabi اcilmi cilmiga ardadii cilmiga ka qaadanaysay madaxweynihii inta la socotaa waxaaba ka badanba ibnu cabaas xerta la socotaa cumira waa la cumri siiyey ibnu cabaas ixday wa sana kow iyo toddobaatan sanuu gaaray mara'a fiiha wuxuu ka buuxiyey addunya adduunka wakhtigaana cilman wa fahman waxikma watuqaa intaasuu ka buuxiyey kubiyo toddobaatankii sano falammaa ataahu alyaqiin geeridii markay u timid uu dhintay sallaa calayhi waxaa ku tukaday moxamed ibnu xanafiya ninka lagu magacaabo iyo walbaqiyatu albaaqiya intii ka hartay oo min saxaabati baqiyadii baaqiyada ahayd oo min saxaabati rasuulilah ka hartay iyo wajillatu taabiciyiin taabiciyiinta kuwoodii ugu waaweynaa wa fii ma waqti kaanuu ay ahaayeen yuwaaruunahu kuwa ku aasahaya oo ku asturaaya turaabahu ciiddiisa dadkii aasahayey samicuu waxay maqleen qaari'an nin qur'aan akhrinaya qaari yaqra'u akhrinaya oo aan loo jeedin yaa ayatuha الnafsu اlmuطma'ina irjicii ilىa rabbiki raadiyatan mardiya fadkhulii fii cibaadii wadkhulii jannatii ciid baa loogu shubayaa yaa ayatuha الnafsu nafsadaanay almuطma'inati xasishayey irjicii soo laabo ilaa rabbiki rabbigaa xaggiisa u soo laabo raadiyatan adigoo raadi ah mardiyah lagaa raali yahay fadkhulii gal fii cibaadii addoommadeeda dhexdeeda gal wadkhulii jannatii jannadeydana gal cid akrinaysa haddaba looma jeedin saasaa ciidda loogu shubayaa badiilkii bay ku gedinayaan ayaddaana markaa waa la akrinayaa cabdullahi bn cabbaas qisadiisaan meesha uga baxnay habeen dambe haddii rabbayd waxaanu geli doonaa nucmaan bin muqarin almunzani ninka lagu magacaabo oo saxaabi jaliili ah iyo qisadiisa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam